بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال المؤلف الاسم الممدود اسمك ممدود مضاafka maan ka bilaabeynaa وإذا كان قبل التاء ألف مئة waidaa kaana qabla taa'i alifun uciidat ilaa aslihaa waxaan hore soo sheegnay ta'da mufradka ku jirta in la xadfaa marka la jamcinaa jamcu mu'anafin saalim daalibatun ta'deeda waxaan dhahnay waa la jaraa markaas alifii taa lagu ziyaadina maxaa leeyahay daalibaat waidaa kaana qabla ataa'i ta'da horteed alifun haddii ay tahay uciidat aliftii ilaa asliha asalkeedaa loo celinaa ta'da mufradka ku jirta haddii alifbay ka horaydo aliftaas tucaadu ilaa aslihaa fataatun asalkeedii fatayatun bay ahayd ta'daani waa dheeraad ilan mufradka fatan ayuu ahaa alifta fatan munqaliba can maada ya can yaayin yaay ka soo gadoontay saas daraaddeed musanaha maxaa leedahay fatayaani taadan marka waa dheeraad aliftaana waa munqaliba ah. can yaa maxaa la samaynaa taada waa jare taada markii aad jarto alif iyo taa ku siyaadin ayadoo aliftu sideedii ay tahay haddii lagu ziyaado iltiqaab saakinayna sax maxaa la sameeyaa aliftan hore tucaadu ilaa asliha asalkeeda loo celina oo ah kadibna alif iyo taadi aa ku ziyaadinaya fatayaatun saasay ku noqonaya markaas ma la fahmay fataatun markeedii hore fatayatun ayay ahayd maxaa fataatun looga dhigay taxaraka xarfulcilla mufatax maa qabla faqulib alifan saasay fataatun ku noqotay marka la rabo jamcu muanasin saalim in la jamciyo taadan waa lajar aliftaana ya loo celina markii hore kasoo gadoontay kadibna alifta lagu ziyaadinaa maxay noqonee fatayaat qanaatun aliftaas waa munqaliba can waawin qanawaat saasay e ku noqone almu'anas aladii laa taa fiihi tudaafu calaamat ljamci calaa aakhiri lismi mu'anadka ta'da aan wadanin hadda waxaan ka soo sheekaynay wuxuu ahaa mu'anadka ta'da wataa ta'da waa la aan dhahnay sax haddii uusan ta' wadanin oo mu'anas min xayu lmacnaa uu yahay alifitaada ku ziyaadine hindun hindaad zaynab zaynabaat almuanas aladii fii aakhirihi alif muanadka aakhirkiisa alif ay ku jirto tucaadu alif ilaa asliha alifta salkeeda loo celinaa fi hulaafi hulaafiga hudan aliftaas xaggay ka soo gadoontay ya hudayaad asalkeediia loo celiya kadibna alifitaa lagu daray mahan mahawaat ay eh, noqotay almaha baqar lwaxshi waay logesida maa kaana fowqa hulaaثi tuqlabu alifuyaan min gayri muraacaatin lilasli wixii hulaai ka badan maxaa hulaai ka badan rubaaci iyo khumaasi aliftu marka haddii ay tahay raabica ama ay tahay khaamisa ama ay tahay saadisa tuqlabu yaaan walaa yundaru ilaa asliha yalurora xitaa sawkeeda dunya munqalib can waaw dikraa aliftaasi waa maxay raabican soo ma aha dikrayaat sucda aliftaas waa raabica ayadana soo ma aha sucdayaat khaamisada isaadisadana waa la mid alismu lmamduud ismka mamduudka maa kaanat hamzatu asliyatan tabqa alhamzatu calaa xaaliha tabqa alhamzatu calaa aslihaa hamzadu haddii ay tahay asal tabqa alhamsatu calaa aslihaa asalkeeda ayay isaga baaqi ahaane xanaaun hanaa'aad hanaa waa tahniyadda wuxuu leeyahay waa asal sideeday marka u baaqi ahaane waxaa leeyahay hanaa hanaacaad inshaa oo ah bilaabid inaa anshaanaahunna inshaa'an waxaa lagu jamcinaa inshaa'aad hamsadii sideeday u baaqi noqota alifitaa xagga dambe looga siyaadiyey hamsadan idan waa asal sideeday u baaqiyaan alifitaa xagga dambe looga daraa keliya asal way tahayoo ficilkan markiisii hore ansha'a soo ma ahayn ansha'a calaa wadnaye afcala hamzadaani marka waa maxay laamul kelimihi dambaan sheegayaa amaa midda hore oo awalka ku jirtaay ayada waa zaa'ida sax hamsadan iyadana waa asal wahiya laamu lkelima tabqa calaa asliha cinda aljamci alhamsatu lmunqaliba can aslin hamsada asalka soo gadood asalkaasi muxuu noqon karaa waaw maya fiiha wajhaani la wajiha ku jira baqaahu calaa xaalihaa hamsanimadeeda inay ku baaqi ahaato alif iyo taa xagga dambe looga daro aw qalbuhaa waawan ama waaw in loo rogo wa baqaau lhamzati awlaa min alqalbi ayadoo asalkeeda aan la fiirinin laakiin wuxuu leeyahay hamsada in sideeda loo daayaa fiican rajaaun xagee ka soo gadoontay waaw ficilkan markiisii hore wuxuu ahaa rajaa yarjuu laamtu waa waaw masdarkeeda wuxuu ku yimid rajaan markiisii horena wuxuu ahaa rajaawan waawdii ayaa daraf dhacday wa qablaha alifun zaa'ida faqulibat hamzatan sida kisaa'un iyo ridaab ay la mid tahay munqaliba can aslin sooma aha inaad sideeda u baaqi yeesho rajaa'aat ina waaw u rogto rajaawaat ridaa hamsadaas munqaliba can maada can yaa markeedii hore ridaayun bay ahayd yaadii baa daraf dhacday wa qowlaha alifun zaa'ida faqulibad hamsatan qaacidaduna waxay tahay waawda iyo yaadu hadday daraf dhacaan bacda alifin zaa'ida waa in hamso loo rogo ridaayun bay ahayd markeedii hore kadibna ridaa baa laga dhigay ridaa'aat iyo ridaawaat asalkeeda looma celiyaa ayadoo asalkeedaan la fiidin waa loo rogay ama sideeda in loo baaq yeelo maa kaanat fii hamsatun litaaniis wixii hamsadiisu litaaniis ay tahay falaa yujmacu hada aljamcu jamca la jamcin maayo milu xamraa baydaa xamraa maxaa lagu jamcinaa xumrun jamcu taksiiruu leeyahay baydaa wasayaati xukmuhu fii baabi jamci taksiir buu ku imaan doonaa hamzatu lilxaaq maa kaanat hamzatu lililxaaq wixii hamsadiisu lililxaaq ay tahay wayajuusu fiiha alwajhaani labadii waji a ku banaan labadee waji in hamsada la baaqi helo iyo wow loo rogo albaqaau cala alasli aw ilqalbu ay qalbu awaawan xirbaa hamsadaas waa lililxaaq biqirtaas qirtaas ayaa wuxuu ku socdaa ficlaal waana rubaaci marka qirtaas xarafka zaa'idka ku jiraa muxuu yahay alifta wasankiisu marka muxuu yahay ficlaal waxaa asalkaa marka waa qaaf iyo ra iyo ta iyo siin asalkiisa waa qardasa tusaale ahaan qirtaas wasankiisu marka waa ficlaal xirbaa idan mulxaq biqirtaas biziyaadati alhamza hamzadaas marka waa lililxaaq xaraf fasilay ku aadan tahay soo maaha oo ah siinta laba wajib waa ku banaan tahay inaad sideeda u baaqeyso xirbaahaat inaad waa u rogto xirbaawaat xirbaana waa daabada yarta ah oo soomaalidu jirjiroolaha ay dhahaan oo marba kalarka iska dhiga geel ururuglayana dadka qaar way dhahaan almuacaf muacafka wayujmacu calaa lafdihi lafdigiisa lagu jamcina bacda xadfi taai mufrad hadduu wato mufradkiisa ta taadaas waa la jaraa jannatun wasankeed faclatun labada nuun midna waa cayn midna waa laamsa taadaana waa zaa'id ah asalku marka waa jiim iyo laba nuun maxaa samaynaya taada iska jaraa alifita agga dambe uga dar maxaa leedahay jannaat dharra dharraat dharana quraanjada yaryarkaah waay dhuuracsada yaryarkaah maa kaana muctala alcayn wixii muctalacayna fa fii jamcihi lugataani jamciisa laba lugaa ku jirta lugat lcarab fawdatun muctalacayn soo ma aha muctalacayn bilwaaw rawdatun rawdaat waa luqada asalka ah waay inaan waxba laga taabanin maxaa la sameeyey taadiyaa la xadfa alifka xagga dambaa looga daray rawdatun rawdaat diimatun waa daruurta yaroo da maxaa la samaynaa taadaa la jaro alifitaa lagu ziyaadinaa diimaat ida waxbaan laga taadan luqatu hudayl hudaylay khaas u tahay reer hudayla luqadaas laakiin luqatu jamiici alcarab maa cinda hudayl waa inaan waxba laga taaban muctalacaynka cawratun maxay leeyihiin cawaaraat baydatun cawra waa cawrada markay jamcinayan waxay leeyihin cawaaraat laakiin carabta inteeda kale maxay ku jamcinayaan cawraat halaathu cawraatin lakum qur-aankana saasay ku jirtaa baydatun ukunta bayadaat ay ka dhigayaan carabta kalena maxay leeyihiin baydaad luqada huday hiqalaa ku jira hiqalku wuxuu ugu jiraa waa intiqaalun intiqaalun min alakhafi ila alkhafiif sukuunka iyo fatxada labadooda yaa fudud yaa sukuunkaa fudud soo ma aha hadda inaan dhaho rawdaat iyo inaan dhaho rawadaat yaa fudud labadooda rawdadaa fudud cawaaraat inaanno iyo cawraat inaanno ayaa fudud cawraad baa fudud marka sukuunkii intay ka tageen ay xoogaha waxaa isaga kasii culusayaadeen oo fatxada inkastoo fatxadu ay tahay akhafu lxarakaat laakiin marka sukuunka loo fiiriyo way culus tahay carabta laakiin sukuunkii ay u daayeen sababta wax ka fudud sukuunka lama hayo saasay faraha uga qaadeen alismu thulaathi asaakin ulcayn isimka thulaathiga ah ee saakinulcaynka ah almaftuuxa alawal oo ah faclun midka ku socda ayru mudaafin oo mudaafaanin walaa muctalin oo muctal aanan walaa muctal wuxuu jira muctal aan ahayn muctal aan ahayn labadaas buu kuma jiraan muctal waa midkii hadda aan soo marnay soo maaha muctalaamna wuxuu ka ixtilaazaa wixii noqdaa zubyatun iyo dirwatun iyo wixii la mid ah ila waa muctalaamkaas laamkaas dirwatun iyo zubyatun iyo wixii la mid ah wa fii haadihi alxaala xaaladan yukhaalafu waa la ysdaba marayaa bayna alismi isimkii wa sifati sifadii wuxuu ka hadlaa waa isim hulaahi ah oo ama ta wata ama ta aan wadan laakiin faclun ku socda si fiican loo fahmayaa saakinul cayn soomaku dhihin faclun maftuuxulfaa ta u wadan karaa sida faclatun inuusan ta wadanna waa dhici karta faclun uu yahay isimkaasuu ka hadlaa sidoo kalena wuxuu ka hadlaa sifada ku socota faclatun ama faclun labadooda farqiyaa marka udhexeeya asifatu sifadii watujmacu maca baqaa'i sukuuni cala alxarfi athaani sifada haddii ay ku timaado faclun ama faclatun marka la jamcinaa mufradka cayntiisu maxay wadataa miyla socotaan faclun iyo faclatun waay sifada mufradkeeda cayntu maxay wadataa sukuun soo maaha markaa jamcinaya sukuunul caynkaas waa dhaafay ma taabanaysid tusaale ahaan imra'atun dakhma faclatun soo maaha markaa jamcinee khadan sukuunkeeda sidiisa u daynay maxaa leedahay nisaaun dakhmaat wax kalena ma banaana dakhmatun dakhmaat cablatun cablaat dakhmatun bay marka la mid tahay sukuunul cayn oo bacd ah farow ka qaaday sooma jeedid cablatun cablaat ayb alismu isimkii marka yujmac waa la jamciyaa maca taxriiki aaniihi aanigiisa iyadoo la taxriiqina bilfatxi fatxa lagu taxriiqina litafriiqi bayna alismi wasifati ayadoo la kala saaray isimka iyo sifada dacdun cayntu maxay xarako wadataa shukuun dacdun waa isim calama waa haweenay magaceed waa isim daba dacdun soo aha waxaa kuu furan inaad raacido xarakada caynta faada waa kuu furan tahay oo aad tidhaahdo dacadaad mafhuum soo maaha bal waa furan tahay maahana waa waajib dacdun fa'da xarakadeeda soo fatxo ma aha cayntana marka aad jamcine fatxadaa raacine maxaa leedahay dacadaad ayib safxatun oo ah bogga sax maxaa leedahay safaxaat halaathu safaxaat intaasna fahnay alismu lmaftuuc alfa almuctal allaam hadduu maftuuculfa u yahay muctallaam uu yahay yuxarikuuna haaniyi bilfatxi haanigiisa fatxay ku xarakeeyaan hadda wuxuu ka hadlaa isim hulaati ah oo faclun ku socda ama faclatun ku socda laakiin muctalu laam ah midkii hore aan soo marnay muxuu ahaa muctal cayn haddana muctal ka hadlaa yuxarikuuna hani hanigiisa bilfatx bay ku xarakeeyaan dhabyatun dhabayaat waa raaciya isagana dada xarakeeda soo fatxo ma aha cayntan waa la raacina dhabayaat maa kaana hulaaiyan wixii hulaaiya madmuuma alawali oo awalka uu ku godan yahay o maksuurihi madmuum alawali oo maksuurahu dheh oo awalka ka godan ama ka hoos dhigan wlxarfu haani saakin laka fiihi alaaatu wawjuhun saddex wajia kugu banaan hadda wuxuu ka hadlaa waa isim ku socda ficlun ama ficlatun ta u wato ama ta ma wato laakiin fadiisu waa maksuura sidoo kalena wuxuu ka hadlaa ficlun ama fuclatun hadda waxaan soo marnana maxay ahaayeen faclun iyo faclatun haddana maxaan ka hadlaynaa fuclatun iyo ficlun oo isku mid ah ilaanfa'dooda labadooda waa godan tahaye iyo ficlatun iyo ficlun oo isku mid ah ilaanfa'dooda way kasrisan tahay saddex wajiha kugu bannaan qurfatun awalkaasuu kama godnaa saddex wajiha kugu bannaan saddex wajiha kugu bannaan maxay tahay inaa itbaac samaydo markaa jamcina itbaaca maxaa loola jeedaa awalka muxuu xarakaysan yahay god taanigana inaad goddo markaa jamcina waad tidhaahdo hurufaat hurufaat waa kuu banaan tahay waxaa kaloo kuu bannaan daaniga inaad taskiinido litakfiif maxaa leedahay gurfaat waxaa kaloo kuu bannaan daaniga inaad fatxido ilaan fatxadu damada way ka sahlan tahay maxaa leedahay markaas hurafaat waa madmuumu lawalkiya maksuur alawalna waa la mid isagana tusaale hindun sow ficlun ma aha waxaa kuu furan inaad itbaacido oo aad tidhaahdo hinidaad inaad taskiinido oo aad tidhaahdo hindaad inaad fadxido oo aad tidhaahdo hinadaad intabaa kuu furanta gurfatun gurfaat gurufaat gurafaat saddexdaba rixlatun hindun bay lamid tahay rixlatun yaa alwalu midka hore oo sukuunka calalasli asalkiiu ku taagan yahay ila mufradka cayntiisu maxay xarakaysneed sukuun soo ma ahayn markaa jamcinaynaa sukuunka u dhaafto asalka saasuu la jeedaa ko wahaani midka labaad oo ah gurufaat iyo rixilaad cala alitbaaci raacin awalka haddii uu godnaa aaniga see loo raacinaa itbaaca markuu le waad godaa awalka haddii uu kasrisnaa daaniga see la raacina waa la kasrin isbacasa isku wadaa markaas waa iskhilaafayn soo maaha taasna qurufaat uu noqonaa kana hinidaat uu noqona noqonaa kan saddexaadna cala alkhuruuji ila alfatxi fatxa in loo baxo markaas kumiday noqonayaan qurafaat iyo hinadaat jamcu maa xudifa minhu xarfun wixii xaraf laga jaray sida loo jamciyo cidatun asalkeedii maxay ahayd wicdun soo ma masdar wacada wasankeedana maya ciddatun wasankeeda cilatun sawrkulimi waa maqantaha yujmacu calaa daahiri sidiisa u jamcine cidaat ciddatun sooma ahayn taada jir alifiya taa ku dar <clears throat> cidaat aa leedahay maxaa lamida ma taqaanaa zinatun maxaa leedahay zinaat sifatun maxaa leedahay sifaat asifaat sanatun turaddu laamu lmaxduufa laamta maxduufada waa la soo celinaa midaas waxay ahayd iyadoo fadii maqantahay soo maaha tan laamtee maqan laamta waa soo celina leeyahay sanatun markeedii hore maxay ahayd sanawun soo ma ahayn turaddu laamu lmaxduuf waa la soo celinaa sanawaatun alifii taa lagu daray soo uma jeedid riyatun waa sanbabka yujmacu calaa daahirihaa sideedaa lagu jamcinaa maxaa leeyahay ri'aad aa leeyahay wallahu aclam halkaas ku joogo